garya gari garyagarisiirtiyey gelingelin ka daran gobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees tarsaday biyogal webi goor la laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan runti habeen qof xilaa gartee inkidiba la furo bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kulo wacno wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale ayaad ka dhegeystaan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan caawa isniin talaada ayaa soo gelaysa waa saddex iyo tobanka bisha februaayo sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena xogwaraysa caawa aan ku eegi doono waxaa kamid a ah wararkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo al-shabaab kala wareegay deegaanka bacadweyn ee gobolka mudug xaaladda caawa ee deegaankaasi ayaan ilgaara ku eegi doonaa sidoo kale waxaan idiin haynaa maxkamadda degmada jawhar maanta waxaa askari ka tirsan ciidanka hirshabeelle uu ku dilay laba ruux oo eedeysanayaal ah oo loo haysto dilka wiil saddex sano jir ahaa oo uu dhalay askariga dilka geystay hadaba waxaan eegi doonaa sida dilka u dhacay waxay sameeyeen inay hordhigtaan baabuurkeedii baabuurkii lagu waday inay hordhigtaan baabuur kale oo cabdibila ay hordhigtaan ay la degaan labada nin meeshana ku dilaan magrab sidoo kale caawa waxaan idiin haynaa xaaladda magaalada laascanood oo maanta u ahayd sideed maalin oo uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidanka somalilan iyo kuwa deegaanka qaar ka mid a ah culimada somalilan baaq nabadeed ay u direen dhinacyada ku dagaalamaya laascanood sidoo kale caawa waxaan idiin soo gudbi doonaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliya waxa uu sheegay in sharciga la marsiin doono askarta amba shaqaalaha ka shaqeeya xarunta c i d da ee lacagaha sharci darada ka qaada dadka halkaasi u adeeg doonto maxkamadda gobolka banaadirna maanta laba bil oo xariga ayay ku xukuntay cabdal axmed muumin oo ah xogahyaha ururka s j s sidoo kale warbixin gaar ayaan ku eegi doonaa maalinta raadiyaha oo maanta ku beegnayd qodobadaas eed barnaamijkeenna xogwaraysi caawa aad ku maqli doontaan xubinteeni kalamaan ayaa qayb ka ah gabagabadan waxaad dhegaysan doontaan heestan xabadka mataganahay xaadir suxuufiyana cabdiraxmaan keysi ayaana barnaamijkeena caawa xog wareysi farsameynaya waa mar kaliyo xog wareysi k n n cudud xoog leh iyo ciirsi dowladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo saxiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowiya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisixi gelingelin ka dar garyagaar ishirtiyey gelingelin ka daranwahagaegdhegeystayaal barnaamijkeena xog waraysi ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa caawa maanta waxaa afafka hore ee maxkamadda magaalada jowhar ka dhacay dil loo geystay laba ruux oo eedeysanayaal ah kuwaasi oo wax ka yar dilkooda la dhageystay dacwadda loo haysto oo ah dilka wiil saddex sano jir ah ninka dilka geystay ayaa ka tirsanaa ciidanka maamulka hirshabeelle waxaana uu ahaa aabaha dhalay wiilka saddex sano jirka ah ee la dilay maanta waxay ahayd maalintii igu horeysay ee dacwadooda la dhageysto balse markii dacwadoodu ay soo dhammaatay ayaa labada ruux ee eeda loo haysto lagala degay baabuur ay saarnaayeen xilli loo waday saldhigga degmada jowhar halkaasi ayaana lagu dilay sidoo kale dagaal la xiriira arintan ayaa maanta wuxuu ciidamo ka wada tirsan hirshabeelle ku dhex magaalada jowhar hadaba sida dilka uu u dhacay iyo amuuraha la xiriira waxaan goordhow ka wareystay gudoomiyaha maxkamadda gobolka shabeelada dhexe sheekh maxamed cali magaale bulshada ka dhacday waxa waaye waa jirtaa sax waaye waxa waaye niman laba oo maxabuus ah maxkamadda la hor keenay ma markii la hor keenay maxkamadda waxay dib ugu celisay markii yani xabsi xalaaladii u sameysay waa markii ugu horeysa maxkamadda la keena nimanka markii koowaada la dhegaystay hadalkooda marka waxaa jirtaa dhowr jeer ayaa la dhegaystaa kiis kasta ma garad meeqo maraa la dhegaystay kiiskan kiiskan hal markii ugu horeysa la dhegaystay koodii waay haye marka eh, halkii maraa la dhegaystay waa la baxay waxaa la yidhi bawlkiyaa lagu celiyo waa la baxay markii maxkamadda ka baxeen oo bannaanka u baxeen iyaa waxay sameeyeen inay hor dhigtaan baabuurkiidii baabuurkii lagu waday inay hor dhigtaan baabuur kale oo cabdibila hor dhigtaan ay la degaan labada nin meeshana ku dilaan magarad marka labada shaqsiba eedeysynaal miyay ahayn labadoodaba eedaysana ay ahaayeen laakiin wax lagu haayo ma jira iyagana waa tirtireen oo waxba maqam waxna ma arkin deen wax antinimada ay dheen bila lagu eedeeyey inay yalanay jireen marka waxay jireenna ma aysan noo sheegin cid caddaysa oo markhaati ahna ma la haayo ma garad waa ku fahmay eh, marka maxkamaddu eh, wax dembiga ku weysay soo maha eh, weynaani lama gaarin manaha baaritaana loo celiyey baaritaankii tiib aan la gaarin eh, ba eh, ah, ma garata marka eh, dadka dhibaatadan abdilka geysanaya marka hore maxkamada miyay joogeen oo wax ka dhegeysteen mise banaanka ka yimaadeen wallaahi ma garanayno kulleyba nin dhibana waa nala jira waa joogo dhibanaan dhahay allah macnaha waa ku jiray asigaan falka ka dambeysaan malaynay wax kaloo hadda aan ognahay ma jiro marka maxaabiistii waxaa lagu celinayay saldhiga banaanka loo saaray oo saldhigaa loo waday kadib sidee dilku dhacay maxaabiistii markii lasoo bixiyo banaanka lasoo bixiyo baabuurkoodiyaa baabuur la hor dhigtay waana nagala degay barsiaana lagu dil oo maxkamadda may loo dhoweeyaan maxkamadda ilideeda banaanka waaye oo meeshii eh, wadadii lamare lamare lahay ayaa loo dhigtay waxaa jira warar qaarkoodoo sheegaya in maxkamad guduud lagu dilay wararkaasma banaanka kore waa banaanka kore oo eriidka wadada islaamigeed meeshii la maray waa meesha lagu dilay eh, maxkamaday ka agdhowda banaankeeda weeyaan sidaad sheegayso marka dadka dilaaya dad nocee bay ahaayeen dadka ciidan waa ciidan waa dadka dilay oo qoryaha kasta oo caaliya oo cabdibeelo wata ma garan haye marka waa kuwii dambanaha ah, sheeganaya inay dambanan yihiin sheeganaya waa islaan qiyaasnay wax kalaba oo aan ogahayo dilin ma ogan nimankaasaan anagu kulley baan qiyaasinaa inay dileen e, eedeysanayaasha maxaa dembiga loo haystay haddaa inoo sharxda ya maxaa dembiga lagu soo eedeeyey haddaa inoo sharxda eedeysanayaasha cunug yaro saddex jir inay dileen oo kelig ku dhex oo keligii meeshii laga soo qaaday aa lagu arkay cunugaan oo keli ku dhex jiro umbaa lagu arkay meeshaas umbaa ceebtaas umbaa loo haystaa wax dileen lama yaqaan ilaayaan maxkamadii maadaama raggan la soo eedeeyey ilaa hadda aad leedahay eh, dembi laguma helin mana lagu waayin ma u muuqataa yara maadaama hadda aad leedahay ilaa hadda qof disha lama oga in aad kasii hordhacayso natiijada ugu dambeysa maya taas kama hordhici karna hadda ma ma ogan waxaan ogna male nimankaa markhaatina laguma hayo iyagana ma sheegin inay wax dileen eh, gerida wiilkan yar ee saddex sano jirka aad noo sheegaysid kiiskaasi gormau dhacay adigu on mudo labaatan bika ka badnaan raggan dhibaatada geystay maxkamadda banaankeeda ku dilay kadib markii dilkuu dhacay maxaa xigay walaahi dirkan tuu dhacay wax dil dambe mataqaana waa isku buubuuqi waana meeshiina isaga dhamaatay walba meeskiisa u qaatay meeski waa lagala qaatay dadkii dhaliyaa qaatay caadi wax magaalada nafsi caadi wax dil kama jiro ragga dhibaatada geystay hadda gacanta booliska miyay ku jiraan mase ilaa hadda waa la baadigoobay lama hayo sida lay sheegaan weli aan nolosha inaad ka jaraanmog laakin weli lama qaladku ku jiraa sidee wax u jiraan eh, maadaama maxkamaddu ilaahay hadda aysan go gaarin falkan kalena u dhacay wax wallaahi hadda anagu waxaan hadda karno oo qaladka meeshaas ku jiraa isaan ay tahay aan dhihi karna ma jiro mafahant haye waxaan saaday karna malaha waxaan arkin ubaa anagu sheegi karna waxaana arkin baan raggan waxaa leeyahay amba warar ku helaynaa in cadaalad darro ay tabanayaan oo raggan lagu hubo kiiska amba dhibaatada ay geysteen hadda dilka ku dhacay marka eedahaasi maxaa kaga jawaabaysaa maxaa la xukumayaa maxkamadda maanta la booliska iyagaa iska haysteen ma isikeen maxkamaddu anu kulley waxay ka wadeen laakiin taasu ma garanayno booliska iyagaa haysteen oo muddo dheer oo lix iyo toban beriya haysteen waxay ku haysteen eelayahaanta anagu ma naqaano iyagaa laga rabaa inay sheegaan waxay ku haysteen ragga eedeysanaa ee eh, maanta la dilay goormee gacanta boolisku ay soo galeen oo lasoo qabtay adiga lahay doonbareydo maanta todoba toban waa marka maxaa ku madalsaneedeen markay aad doonayseen inaad dib ugu celisin saldhiga maxaa xigay oo aad doonayseen inaad samaysaan marka baaritaanka intaa la gaanay arrintaan ah. dhacday sidoo kale magaalada waxaa lasoo sheegayaa in xaalad kale ay gashay oo ciidamo boolis ay ku dagaalameen magaalada iyadana gudoomiye maxaa xog okeysan arimaas taas waa meel yaro uda ah. adiga kulle ma aqaana arimo kale inay taana malaynaya ma ma fahamsin laakiin waxaanka dhibba oo socdo oo faa'iida haye wax magaalada wadaga lagooga jiro dhibaato kale ma jiraan magaalada wax dhibba ma jiro nabadaa ka jirto waa sideedii caadigeed eh? wax dhibaato ma jiro ugu dambeyn gudoomiye kiis horaa jiray oo wiilkan saddex sano jirka ah oo cadaalad u baahnaa labadii ruux ee deesanayaasha ah ayaa maanta la dilay maxaa tallaabaa oo xiga oo idin qorshaysan qaadaan tallaabada marka ina la hela maaho markii waa dadka wax dega la hela markaas tallaabada la qaadi karaa kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka shabeelada dhexe oo caawa inuu waramayay waxaan ka wareysanaynay dilka maanta ka dhacay afafka hore ee maxkamada degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe bal markaan haddii aan egno ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka waxa ay la wareegeen deegaanka bacad weyn ee gobolka mudug deegaankan waxaa muddo gacanta ku hayay al-shabaab balse maanta ayaa la sheegay inay isaga baxeen caawa ah, xaaladdu ay degantahay oo ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa si buuxda gacanta bacadweyn ugu haya wariyaheena xasan axmed maxamed oo caawa ku sugan mudug ayaan ka wareysanay asta axmed ciidamada milatariga soomaaliya gaar ahaan ciidamada daranka sida gaarka u tababaran iyo ciidamada difafacinka deegaanka ayaa gudaha u galay marxaladii caaway deegaanka bacadweyne ee gobolka gobolka dalkaas oo eh, dhowrka sanad soo dhaaf falisnimo ay kulahaayeen xubnaha ka tirsan ee eh, dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha ciidamada kala duwan iskarabsanaya ayaa ilaa hadda kulmi u xaqiijiyay luuritaanka deegaanka naxayado aysan jirin wax kormaada oo ay kala kulmeen eh, xubnihi ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kahor inta aysan ciidamada dowladda la wareegay deegaankaas al-shabaab ayaa isaga baxay dadka deegaanka waxay noo sheegeen in duurnimada maanta dagaalamayaasha al-shabaab ee faarjiya deegaankaasi islamarkaasna dad oo kale uga baxeen isla kala duwan oo deegaanka ah oo la xiriirna way xaqiijiyeen in dhulhowda oo koonfur ugu aadan deegaanka xamare ee koonfurta gobolka mudug in shabaab ay galeen islamarkaasna ay uga dhuwanayaan ciidamaha iyo sidoo kale weerarada kala kulmeen ee dawlad kala duwan iskarabsanaya saraakiisha ciidamada xaqiijiyeen dowleedaanka deegaankan waxaa sidoo kale ay sheegeen inay hadda ay ku sugan yihiin eh, meelaha wax ka yar hal kilomitr islamarkaasna ay miinabaarid ka wadaan deegaanka iyadoo eh, la ogyahay in al-shabaab inta badan goobaha ka baxaan miinana ay geliyaan kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa waryaheena xasan axmed maxamed oo gobolka mudug ku sugan caawa inoo warramayay waxaan ka wareysanaynay wararka la xiriira ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ee la wareegay deegaanka bacadweyn rumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal magaalada laascanood maanta waxaa mar kale ka dhacay dagaal galay toddobaadkii labaad inkastoo xaaladda caawa ay degan tahay haddana dagaal dhowr saacadood qaatay ayaa maanta ka dhacay magaaladaas weli ciidanka somalilan waxay xaafadaha magaalada ku garaacayaan madaafiic khasaare geysatay maalin maalinta ka danbeysa khasaaruhu waa uu sii kordhayaa mana muuqato ilaa iyo hadda xabajoojin dhaqan gashay qaar ka mid a ah dadka dhaawacyadu ay soo gaareen muqdisho ayaa la keenay halka kuwo kalena la geeyay magaalada garoowe dhinaca kale qaar ka mid a ah culimada somalilan oo maanta hadlay waxay ku baaqeen in dagaalka si deg dega ah loo joojiyo loona gaaro xal nabadeed waxay culimmada somalilan halkan ku soo gudbinayaan baaq nabadeed oo ku saabsan xaaladda magaalada laascaanood iyaga oo aad uga tiiraanyaysan khasaaraha naf iyo maalba leh ee dhacay iyada oo laga fursan karaayay qadarka allana waa halkiisa baaqani wuxuu ku wajahan yahay xukuumadda somalilan garaadada iyo isimada gobolka sool bulshada soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto warbaahinta iyo baraha bulshada soomaalida iyo qurbajoogta qodobada baaqa qodobka koowaad culimmadu waxay tacsi u dirayaan ehelada iyo qaraabada dadkii ku waxyeeloobay shaqaaqada inta dhimatay allaha u naxariisto inta dhaawacan allaha u boogadhayo inta barakacdayna baradoodii si nabada ah allah ugu soo celiyo wixii ay hanti ku waayeenna ciwad khayr leh allaha ka siiyo laba culimmadu waxay xusuusinayaan labada dhinac in dhiigga muslimka oo la daadiya uu xaaraan yahay iyadoo lagu jiro bilihii xurmada lahaa bishii rajab waxaanay xusuusinayaan xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu inoogu sheegay ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum in dhiigga iyo maalka iyo cirdiga iyo sharafta qofka muslimka intuba ay xaaraan yihiin qodobka saddexaad culimmadu waxay cod dheer ugu baaqayaan adkaynta iyo hirgelinta xabad joojinta afar si gaar ah culimmadu waxay ugu baaqayaan xukuumadda somalilan iyo garaadada gobolka sool inay hirgeliyaan tallaabo kasta oo suurto gelinaysa dhammaystirka xabad joojinta shan culimmadu waxay ugu baaqayaan labada dhinac in wixii khilaaf jira lagu dhammeeyo wadahadal iyo wada xaajood ku salaysan shareecada islaamka waxaanay ummadda soomaaliyeed meel ay joogaan xusuusinayaan in dagaaladii muddada dheer ka socday soomaalida dhexdeeda aan laga faa'idin wax aan khasaaro ahayn fa in tanaasactum fii shay-in farudduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir qodobka lixaad culimmadu waxay ugu baaqayaan guud ahaan bulshada soomaaliyeed bahda warbaahinta baraha bulshada inay ilaahay ka cabsadaan oo ay iska hubsadaan waxa ay faafinayaan iyo hurinta colaadda sokeeye iyaga oo xusuusinaya qowlka alleh yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowma bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin toddoba culimmadu waxay ugu baaqayaan qurbojoogta iyo qaranjoogtaba inay ilaahay ka baqaan oo ay ka qayb qaataan xoojinta nabadda iyo horumarka kana waantoobaan hurinta colaadda iyo fitnada sideed culimmadu waxay diyaar u yihiin inay kaalin mugla ka qaataan deminta colaadda iyo nabadaynta dadka walaalaha ah sagaal culimmadu waxay ugu baaqayaan dhammaan bulshada soomaaliyeed inay ka qayb qaataan samafalka iyo taakulaynta walaalaha dhibaatadu ka soo gaadhay colaadda laascaanood waxaanay diyaar u yihiin inay kaalintooda ka qaataan ugu dambayn qodobka tobnaad culimmadu waxay labada dhinac xusuusinaysaa in walaaltinimada islaamka iyo ehelnimadu ay asal tahay loona adeegsan burburinta arrintaasi shaadh qabiil iyo mid diimeed midna waxay culimmadu ilaahay ka baryayaan inaan colaaddaas cid dambe inagaga dhiman waxaad dhegeysateen baaqa ay culimada somalilan u dirayaan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada lascaanood bal markan haddii aan eegno taliyaha ciidanka booliska soomaaliya sareye guuto sulub axmed firin oo maanta hadlay waxa uu sheegay in sharciga la marsiin doono askartaanba shaqaalaha ka shaqeeya xarunta c i d da ee lacagaha sharci darada ka qaata dadka halkaas si u adeeg doonta ciidanka booliska ayuu xusay taliyuhu in loo baahan yahay in ay dadka u nimriyaan oo ay bedelaan dhaqamada aan wanaagsanayn ee muddooyinkii ugu danbeeyey kusoo badanayay ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu adeegaa shacabka innagu ka mid ciidamada ka baxsan bulshada ka baxsan tababarkoodu tababar aan ka gooniya u adeegidda bulshada ama shacabka ku dhex jirkiisa la siiyo ma nihin annagu waxaan nahay oo aan ka mid nahay bulshada soomaaliyeed qaybta nugul baynu ka mid qaybta nugul ee aynu ka midka nahay in aynu u naxariisanno ninka xafiiska jooga iyo ka howlgalka ku jira iyo sargaal ama askari kasta oo ciidanka booliiska ka tirsan waxaan u baahannahay naxariis dhinac kasta oo baahida qofka muwaadinka uu la kulmo uu ka qabo inaad maaragtay aada u muujisaan in loo adeegaan u baahannahay shacabka inaan ka adeegano ooma baahno haddii ciidanka booliiska soomaaliyeed muwaadinka soomaaliga ah, ama qofka eh, adeega u soo doontay meesha uu joogo ama qofka cadaaladda soo biday ama saldhig ha tago ama c i d ha tago ama xarumaha kale ee ciidanka booliiska uu ku shaqeeyo qayb ka mid a ah ha tago hadduusan qofkaasi kalsooni qabin markuu usii socdo taliskaas uu tagaayo ama xafiiska ah uu ku sii socdo oo uusan niyadiisa ka dhaadhacsanayn ciidanka boliiska ama ah, sargaal booliis aad u tegaysaa ama xarun boliis baad tegaysaa waxa aad ka rabto waad ka helaysaa ayna niyadiisa ku jirin waxaan u malaynayaa waajibaadka aynu lahayn iyo shaqadii la qaranku inoo agmaday iyo waxay bulshadeennu ay inaga filanaysay waxaan u malaynayaa maynaan gudanin waxaan u baahannahay kalsooni inaan siino dadkeenna in loo adeegaan u baahannahay inay noqdaan saaxiibada aan leenahay keliya ee ugu dhow ciidanka boliiska inay noqdaan dadkeenna aan u adeegno ee tabarta yar dadkeennu wada tabar yar yahay magaalada muqdisho waxaa ka jira waad ogtihiin dad dulqaad badan dhibaatada aan dareemin bishinta qaniina markay dhibaato ku dhacdo oo wakhtiyo aada adag soo maray oon laga dareemin baa jooga waxaan u baahannahay xanuunkaas ay dadkeennu hoos u qarsanayaan ee cidka dulqaada ay weyday inaynu noqonno kuwii u soo dhaartay ee u cadaalad fala ee u jilicsanaada ee caawiya ee guryahooda ugu taga qofka baahan ama qofka maaragtay dhibaatada hayso siduu u caawin lahaa inaynu noqonno oo dhinaca ay isu bedelaan rajaynaya insha allahu waxaad ogtihiin caalamka ama dowladaha dhisan markii aad eh, adoo ajnabi aad dhex joogto eh, maaragtay eh, aragtida aad haysato ama niyadaada waxa ku jira ku brogaraamsan waxaa weeyaan haddaadan magaalada waxba ka aqoonin waa inaad istidhaahdaa ood niyada aad gashato ama ay niyadaadu maaragtay markaaba ay ku siinayso meel bulis ka dhow yahay inaad degto si hadday wax kugu dhacaan ama aad wax fahmi weydo aad boliiska oola xidhiirto way ka qaalisan yihiin guryuhu wayna ka qiimo badan yihiin dhan kasta haddii la gadaya haddii la kiraynayaba xarumaha boliiska adeegyada meelaha uu boliisku ka bixiyo ama saldhig ha naqaato ama xarun boliis ha naqaato nooc doonay ha ahaato ay dadka shacabka aan ugu adeegno ama boliiska caalamka ay ugu adeegaan inaad guri ka ka degto amaad ka kiraysato amaad ka gadato way ka qaalisan yihiin sababtu waxay tahay waa ammaan macnihii qofka naftiisa iyo maalkiisa ku badbaadaya kalsooni buu qabaa marka waxaan u baahannahay in laynoo soo cararo in laynaga cararo uma baahan guud ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed dibhabayn dhinacyo badan laynu samayn doonaa insha allahu dhanka tababarada anshaxa waxa la yidhaahdo adeega bulshada intaba dibhabayn inaynu ku samaynaan rajaynayna haddii alla sidaa u dhaqsaha badan cabashooyin fara badan baa jira oo shacabka ka imaanaya cabashooyinkaas waxaan ku khasbannahay inaan ka jawaabno inaan ka jawaabno haddii kale shaqadii booliiska ama booliiskii maaragtay shaqadii loo idmaday kama jawaabayno ma hayno markaas yaa la dhihi karaa waa inaynu ka jawaabno dadkana loo dhamriyo si ay dhibaan hadda ka imid waxaa og tihiin waxoogaa cabashaha xan baa ka jirtay c i d xaggeeda soo maaha waa soo xallinay inteeda badan waxaan rajaynaynaa maanta laga bilaabo qofka muwaadinka ee c i d aadaya asaga oo niyadsan inuu aado waxaan baabi'inay safkii dheeraa ay dadku gelayeen waxaan rajaynaynaa qofku inuu niyadda ku hayo berita markuu tegayo asagoo oon saf dheer gelaynin inuu tago broces iyo saf iyo nidaam waa la marinayaa laakiin kii kale ee laga cabanayo aweeye ah, kaan ka hadlayo waa lagu adeegayaa halkan istaag markii dadku ay soo gaadhaan laba saddex qof ama inta loo adeegayo waxaa lagu shaqaynaya waxa waa electronic inta loo adeegayo qofka inuu taagnaado haa laakiin qofkii inuu fududeeyo nin la yidhaahdo uu soo maro oo birta kore kasoo kasoo gudbiyo mid kale oo waraaqaha maaragtay intan tur waraaqda durba laguu soo saarayaay inuusan jirayn kalsooni inuu ku aada c i d ayagoo ayaguna ku xisaabtamaya inay la macaamilaan ciidanka boliiska meesha jooga habdhaqanka wanaagsan ee dadkeenna aan ku naqaano iyo qaabka loogu shaqaynayo inay ayagu raalli maaragtay ka noqdaan si wanaagsanna ay maaragtay oola shaqeeyaan ciidanka ayagana si fiican baa loogu shaqeyn doonaa kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliya sariye guuto sulub axmed firin bal markan haddii aan eegno dhegeystayaal maanta maxkamadda gobolka banaadir waxa ay laba bil oo xariga ku xukuntay cabdalla axmed muumin oo ah xogayaha ururka saxafiyiinta s j s la yiraahdo dhowr jeer waxa ay soo martay dhegeysiga kiiska loo haystay cabdal axmed muumin kaasi oo ku aadanaa shir jaraa-id oo ay ururada warbaahinta qabteen isagana uu bayaanka akhriyay ee ku saabsanaa go-aankii dowladda kasoo baxay ee ahaa inaan la bahin karin wararka al-shabaab gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaana shaacinaya xukunka eedda loo haystay cabdal axmed muumin maan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wsal allahuma sala wbaarak calaa nabiyina maxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxkamadda gobolka banaadir qaybta ciqaabta laanta caadiga maanta oo ay taariikhdu tahay bishaaaadka maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka faqradii saddexaad xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay magaba islaashdadala islaash kun sideed iyo toban laba kun labayo labaatanka kaasoo eedaysana ka yahay cabdalla axmed muumin ina aamina ismaaciil macalin soddoshan jira ku dhashay xamar degan howlwadaag lana soo xiray taariikh kow tobankii bishii tobanaad laba kun labaiyo labaatanka kuna eedaysan qodobada laba boqol sagaaliyo toban saddex boqol kow labaatan iyo shan boqol iyo shan xeerka ciqaabta soomaaliyeed xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir waxay eedeysana cabdalle axmed muumin in aamine ismaaciil macalin soddon iyo shan jir ah ku dhashay xamar degan howlwadaag lana soo xira kow iyo tobankii bishii tobanaad labakulabayabaatanka eh, haddana damaanad ku sii daysan oo bannaanka ku jooga ku weyday faldembiyeedka ku xusan qodobka ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed labo sidoo kale waxay eedaysanaha ku weyday faldembiyeedka ku xusan qodobka ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay ku heshay eedaysana cabdulaahi axmed muumin faldimbiyeedka ku xusan qodobka iyo ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna ku xukuntay laba bil oo xarig ah oo lagu xisaabinayo kow iyo toban maalin uu hore u xirnaa ka hor inta aan damaanadda lagu sii daynin maxkamaddu waxay kala laabatay eedaysanaha damaanadii uu bannaanka ku joogay xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan racfaan ku siman inta sharcigu uu tilmaamay xukunkan waxaa la gaaray maanta ooy taariikhdu tahay saddexa tobanka bisha labaad laba kun saddexa labaatanka wabilaahi towfiiq gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayuu kaasi dhegeystayaal ahaa cabdalla muumin bishii oktoobar ee sanadkii hore ayaa la xidhay waxaana markii laga saaro ko iyo toban maalin oo xabsi uu ku jiray inta kale waa damaanad ayuu bannaanka ku joogay maanta mar uu hadlay xukun kadib waxa uu sheegay in laba biil eh, ay maxkamaddu ku xukuntay balse saraakiisha xabsiga u sheegeen inuu fasax yahay saddex iyo tobanka bisha february waxaa sanad kasta la xusaa maalinta raadiyaha dunida soomaaliya raadiyuhu wuxuu ka mid yahay ilaha ugu sugan ee laga helo wararka xaqiiqda ah haddaba waxaa warbixintan soo socota ku eegeysa wariyaheenna deeqa maxamuud maxamed maanta oo kale sanad kasta waxaa adduunka laga xusaa maalinta raadiyaha adduunka waa maalin dunidu ay xusto sida raadiyaha uga qayb qaato waxbarista waxgudbinta iyo madadaalinta bulshada inkastoo muddo dheer kaalinta koowaad uu ku jiray raadiyooga haddana si kasta oo qalabka warbaahinta uu usii xoogaystay haddana lagama maarmin in dunida saddexaad iyo tan horumartayba malaayiin qof ayaa dhegaysta oo guri ha joogaan gaari ha saarnaadaan ama goob kale ee si ay ula socdaan xaaladaha iyo wararka hadba gobolka iyo meesha ay ku nool yihiin ka jira qaramada midoobay ayaa sanadkii laba kun kooiyo tobankii saddexi tobankii februari u aqoonsatay inay noqoto maalin caalamku u dabaaldego maalinta raadiyaha soomaaliya raadiyaha waxa uu weli ka yahay aaladda xogta ugu badan ay ka helaan maadaama uu gaari karo meelaha aysan dadka haysan internetka waxaase xaqiiqo ah in culaysyo badan oo intii hore ka badan ay ku yeelatay warfidiyeenada ka shaqeeya idaacadaha haddaba waa maxay caqabadaha warbaahinta casriga ay ah ku keentay idaacadaha hadaba waa kan xogayaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee fasaj ustaad faarax cumar nuur oo aan ka wareysanay muhiimada saddex iyo tobanka maalinta raadiyaha adduunka raadiga dabcan muhiimadiisa waxa waaye sababta loo dhegeysta waa muhiim yahay oo raadiyaha wuxuu gaara haddii uu gaara dagaalmu heshiis weli ma dhicin marka sanadkan weliba maaragtay daraska waxaa rabtaa inagu korkoontaada ka dhigtay raadiyo waxaa waaya oo maanta hawshiisa la xusaayo caqabado badanaa u yiri laakiin caqabadiisa hadda ugu dambeeya waxaa waaya waxaa la xiriira marka loo guurayay digital media loo guuray yaa waxaa ina bilaabanaysa challenge kala bilaabanayo oo waa baraha bulshada oo masalan dad ashkaas gaar ah iska samaysanayaan wax iyaga ay kaa oo aan loogu adeegayn marka qaarkood danaha bulshada mm-hmm. faadahan wuxuu u adeegaa danaha bulshada qaranka saas u adeegaa marka haddii micnihii ay timaado in muxuu ahaa shaksiyaad ee raadiyaal gaara ah ay iska furtaa mm-hmm. oo qof iyo raadigiisa uu noqdo mm-hmm. oo wuxuu noqonaa markaa waxaa dareefay lagu yaqaanay cadaab yaa meesha ka baxayo marka raadiyaan qof isku dhaha raadi hadda waxaa jira raadiyaal yaroo maaquna marka nabadaha dhinacaasna waa tahay biyaha iyo nabadda oo annagana weliba soomaali u baahannahay inaan nabad dhagaysiga raadiyaha soddonkii sane ee lasoo dhaafay waxa uu soomaaliya ka ahaa mid aad u xoogan ilaa iyo hadda waa mid ka mid ah awoodaha warbaahineed ee soomaaliya ka jira si kasta uu ula kulmo caqabado kala duwan deeqe maxamuud maxamed ayay taasi dhegeystayaal ahayd oo warbixintaasi ku eegeysay maalinta raadiyaha adduunka gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay war kalamaanay eh. ilaahay wax lagu caasiyaa cirib ma yeeshaan cadaab bay u jiiddaan naflaha caadadii xumi caqli iyo caqiido iyo cilmiba niman ka cayrtoobay oo caamadhageela haddana caalimnimo sheegtay cirkana bele ka soo tuudhay oo ciiddayada keentay oo cadho ilaahay qabaa caasha noo galay muddayna cadibeen ee hadda wiish la caaridee halgankaa carriga baahsan iyo ciidda ka istaagay ciyoonguushu waa noo dhowdahay caadil idamkiise ha ka caajisina waa midnimo cala surkeedii wararoodo dalkaageed abba aryaadhaha dhab iyo dheel iyo waxay doontaa ka naqatee wixii aad shala diidda asaagaa laguma dayo wali kale leedhay walaaleedkiin doran deriska mungrong wararadoo dadkaagii aad hanaga dhex buuqine war waxaa kaloo la yidhi dirqi layskuma xukumo colaadina daawo ma leh ka wariyaan indhaha fidhiido meeleed kukoytika nagoy war waxaan kaloo maqli jiray sandule bal waa kaa shacbigii kaa rugdoorsaday war waxaa kaloo la yidhi siyaasaddii duntaa waa inay dhuxulo daacda axmedow waxaa kaloo la yidhi siyaasadu aabba ma leh naw war annaga indhaha noo soo shidan odho dadkaagead war waxaa kaloo la yidhi haddaad awood ku fahanto u adkayso hurdala'aanta haddaad dembi samaynayso la'aad meel aan ilaahay lahayn haddaad cilmi ku faanto samayso indha ka wanaagsan kuwaaga haddaad hanti leedahay farxadda soo iibso haddaad xor u tahay naftaada geerida kala baxso wali waliikaleelaaray ilaahay hoobaan is dhiibu ayte irje iyo dhulyaydatio kuba aryaa madeeyow maxaad ka timid ay aad war waxaa kaloo la yidhi dhegi sheeka kuma ma maqal dhaaya weli ma ay qaban ruux ka dhaartay wadartiiyo dhalashada walaalnimo ka dhex baxay midnimada guul ku dhaata keligii war midnimadaada maahane orod xaafadiinnii qabo war maxaa la aadaa xurba maahane warni yaabayaa wuxuu yidhi yaa waduud dunida maanta maxaa ka qaldan kii qaa'inka ahaa daacadnimo ayuu ka sheekaynayaa oo wuxuu sheeganayaa inuu daacad yahay tuuggii wuxuu sharraxayaa macnaha sharafta isagoo dhacay ummad dhan waxay lahaayeen dulmi wadihiina wuxuu ku ando ducoonaya duco iyo allabari isagoo dulmiyey dad kale oo xaqoodii duulsiinaya alla ilaah inaa arkaysaa shabaaba bay sheeganayaan warshabaab intay wax sheegayaan waxay ila yaab badnaayeen markay yidhaahdeen naftaada iyo maalkaaga ciddii kugu qabsatee iska dhic warshiikh xasaan wuxuu yidhi muqdisho dulmigii iga soo gaaray taageerayaashii iga filaaday ahlukhayr waaye aryaama naba sugidaa wacday war taageerayaasha xasaan ma dulmiyay ka difaaceen mase dulmigii ku taageereen warshiikh xasaan jimcadi dhoweed wuxuu yidhi arrinta laasaca qaarno jimcada dambaan ka hadli doonaa laakiin wixii qaaraan oo tolku igu soo qortaan waa iga diyaar wararadoo dalkaageed warnimayow qabiir saadaaliye shiikh xasaan dagaalka lascaanood wuxuu ka dhihi doono wuxuu ku qiyaasay furriinka waxa u sabab ah guurka dagaalna waxa u sabab ah nabada waar taa waa ognahay annaga waxba ha noo sheegini orwal meeshaad ka timi qabo war waxaan ku riyooday siyaasiga ugu daacadsanaa soomaalida oo ka hadlay dagaalka laascaanood wuxuuna yidhi dagaalka laascaanood wuxuu socdaa isbuuc dad badan baa ku dhintay kuwo kalena waa ku dhaawacmeen laascaanood waa magaalo muhiim ah oo gobolka sool ku taalla hargeysana waa magaalo kale oo muhiim ah, ah. oo maroodijeex ku taalla midnimadana aan ka wada shaqayno walaalayaal war waxaasi siyaasina ma ahayn ordad meeshaad ka timeed warwar ma haysiin wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti wuxuu yidhi xaaladda laascanood annaga shaqo kuma lihin dadka nugu eedaynayana ujeeddo kale ay leeyihiin wuxuuna warkiisa ku soo gebagabeeyey annaga waddamada jaarka ma faragelino waana garanaysaan ma aha waar annaga jabuuti kalean oga warramin orod dadkaageaad war kalamanayaan gabyay dhegaysta gabayada burhaanta le inaan dumar ku faalleeyo oon darteed u beegsado yartii cali kamiin joogtay markaan gabar sambuus u eg bartaa laygu soo ridaya foolcanuuni leeyay tixdan kugu ammaanayo adaan kuu sameeyey qof kale igama goosteene lugahaagan dhuudhuuban ee mudaca aad moodo ha ku aadin meelaan dhawenyeysa kaa jebin warankoolow gabayada burhaanta oo dumarka ku ammaanaysood sheegayso foolcanuuniley miyaa war waxaa kaloo layidhi nin waliba islaantiisa waa inuu ammaan tahay anse taydu waa udug haddaan oran lahaa maantay iska bula inaan ahay dadkuwa waa ogsoon yahay bal maxaan idhahdaa naflo way arkahayaan war waxba nagama kaa gelina ordoo meeshaad ka timeed abbawtan oo kale adugu maantoo dhan geedka dadka kala didun warnimiyow lankiskaabulnimbasin sheegiday ka daydayo magaalada ka daydayo magaalada meertaana war kalemaanay war ma haysiine musiibada dalkeenna ka jirta weli way rafanaysaa maalin kastana foolxumadii waxaad ogeed midka sii xun eh. ayay rabaan inay sameeyaan warnamikii xoolaha xasuuqaaya waxaa laga malaysay inuu ma jiraanay saawax yihiin saakay salaaddii subax markii laga baxay eh. allah u naxariistay sheekh mukhtaar cabdi xaamuud eh. oo ahaa imaamka masjidka maqaamul ibraahim ee ku yaala agagaarka jayga degmada wada jir markii uu salaada dushiyey ayaa iridda loo istaagay halkiiyaana lagu dilay war allah naxariistay sheekh mukhtaar cabdi xaamuud soddon sano ayuu imaam ahaabaa layidhi saakay jamaacadii masaajidka ugu tujiyena waxay sheegeen inuu ducadhe dheer akhriyey dalka iyo dadkana uu u duceeyey jameecada iyo waalidiintood iyo muslimkoo dhanna u duceeyey marka dadku saaka ka qaar ka mid ihi waxay dhaheen ah. xaqiiqo waxaa ah kuwii dilay inaysan muslin ahayn muslimiintuu u duceeyena aysan ka mid ahayn aryaadhaha sheekh mukhtaar cabdi xaamud allah u naxariiste ciddii dishayaa ku naartege asaga iyo aabbihiis iyo ehelka horena khayraa lagu yiqiin wax khayraana ilaah uga rajayhaynaa waa shiiq waana shihiide laakiin shirkii culummada go'aannadii ka soo baxay waxay sheegeen kuwaanu qawaariijaan xabbad dhaafayn inay yihiin waxaana kaloo toban joor laydiin sheegay cali iyo cismaan kuwii dilay cid kalooy diin ku dhaafayaan inaysan jirin oo cabdullow ma kuwii cali iyo cismaan dilaa weli nool khawaariijta waa niman qariban qoom ehelunaara waa duul qur-aankiiyo sunnaha qaadacoo jaraye waa duul qorshahoodu yahay dhig qurqurintiisi waa duul khasaaraha shacbiga qaayiiboo jecele waa duul qofkii ay arkaan jecla sidii neefe waa duul qatala hooyadood oon qudh bixinayne waa qaafiliin owdanoo qowl ilaah maqale qoorta goy un mooyee shabaab mala qanaycaade ar maqal oo adigu maka sugayda warnimayow khawaarij waana uma dhimana hadday wax maqlayaan hmm. balan shabshablana ku daynee codsi baan u dirayaaye hmm. kan la qaarijinayaa rabbi kuma aqadayee hmm. qoodhiin iyo xehadiin waanada qadariyo geerida ku quustee naga daaya qaraxyada war adigu qudhaskaagu qodhaayo xedhada meeshaad ka tibi qabo war kalemaanay war ma haysaane ah madaxweyne xasan shiikoo jaaliyadaha yurub talyaaniga kula hadlay ah. wuxuu yidhi waxaa laysku raacay oo culummada adduunka iyo kuwa soomaaliduba caddeeyeen khawaarij inay yihiin nimankaani wartaa iyaguba waa og yihiin ah. madaxweynuhu ma ugu sii alcelinaya warwarka iga dhex wuxuu yidhi shabaab waa dhallinyaree yaan mar dambe magaca dhallinyaradeenna lagu sheegin warhadda kore banguura wuxuu yidhi ah. magacii da'yarteenna dembi baad ka dhigteenoo gudaha iyo dibaddaba dulmi baad geliseeni daacuf maad la baxdaan duumahaydan dhammayse warwarka iga dhex madaxweynuhu wuxuu yidhi kabacdi kuwaas magacoodu waa khawaarije ha loogu roonaado war mar hadayba diinta islaamku khawaarij ku sheegtay in loogu roonaado xaq bay u leeyihiin wargooyin wakiilka midowda afrika ee soomaaliya oo maalin dhoweed isbitaalka xoogga dalka qayb cusuba laga furay khudbad ka jeediyey wuxuu yidhi kuwan waa hawaariij hawaariij hawaariij kollay wixii kaloo ku sii daragaran maayee khawaariija lala dagaalama waa ahayd war madaxweyne xasan shiikh intuu jaaliyadda la hadlayey wuxuu kaloo yidhi gudoomiyaha gobolka banaadir mada abdaala ah hadda ka wuxuu yidhi hal doolar dalkaaga ku dhiso haddana waxaan idin leeyahay hal doolar dalkiinna ku difaacda hayahee hal doolar soo diyaariyo dalkaaga hooyo ku difaac hal doolar soo diyaariyo dalkaaga hooyo ku difaac mau yidhi waar cabdulla waxba annagaana difaacin ordoo dalkaagii qabo war kalemaanay war ma haysiine magaalada jowhar maanta arrin la yaab laha ka dhacday laba nina maxkamad la soo saara hore lagu eedeeyey inay wiil yara saqiira dileen kadibna maxkamaddii markay dhegaysatay xabsiga lagu celiyay tidhi kadibna wiilka la dilay ninkii dhalay ayaa inta qoray soo qaatay ayuu labadii nin maxkamadda ku hor dilay eh, eh, taasi waa gacantaa ku garoorsiiye wala maxkamadda jilaanjiliyjilaanjiliyey guraas ana jiligaareware war maxkamadda miyuu cadaaladdarra ka dareemay warwarka waa iga dhex gasheene ninku maxkamadda cadaalad kama sugin sababtoo ah dacwadu ma dhammaan wareeggii koowaad ayayna maraysay marka maxkamadan xukun ka soo bixin waa cadaalad iyo waa cadaaladdarro midna lama dhihi karo war horta nin hubaysanoo wiilkihiisi la dilo asagoo dacwo qaba maxaa maxkamadda keenay wargarii gardaro mashaalgorodaasana lankii waladiri ii lankii lukudili maynu sor fadheesideen war eedaysanayaal lahayoo maxkamad la keenay amnigaa masuul ka ah ma ilaalada maxaabiistuu ka mid ahaa ninka laayey war goldoloolin yari amay meesha ku jirtaa walan hagliyiyaleeta naw waar ma fahmin ordaya dalkiinna aada aryaadhaha samigay cabdulle baa wuxuu yidhi how bulshaa deegaanin buuqgeelsho ka baxsaadaah uma badnayn bulsha deegaanin buuqgeelsho ka baxsaadaahu ma badnayn war annagaa baxsanayna orad adigu dalkaagead waaqla golihii guurtida somalilan iyo geedkii kalamaan miyaad beriga isku qaladay war gudoomiyaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan miyaa geedka kalamaan soo gaadhay war naga fadhiiso war ninkaagan taagan oo buuqayow adigu naga fadhiisadee anugu buuqina naga fadhiiso horta buuqa kalamaandiidayaa loo gey rabaa waa yaabe warya adugu dadkaagii aad ah! waxaan qabanayo malaxanaegawaryaa buuqanaga <laughs> daayidinka maxayda daaray war ha noo soo fadhiina dalkaagii aad war hal warqada naga daaya dalkiina aad war marfac ka da war naga daaya xabadda war jugtuubari jugtuubari warya war meesha maajaanibaa fariimahaasi xubintii kale ay ka horreysay ee waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi o ad kala socoteen idaacadda kulmi ee muqdisho barnaamijka ka lamidinta dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday dhulkay beerkiyo unaha wada shaqeeyo xabadku iifayuu yahay wada shaqeeyo xabadku iifayuu yahay xogha intii warkaan ahay ambaarsani sidaan ahay xisaabkaydiyaan ahay xaafide sirtaan ahay xabiib daacadaan ahay iirshaha runtaan ahay farsane sidaan ahay xisaabkaydiyaan ahay xaafide sirtaan xabiib daacdaan ahay iisha xaniyo been tiraan madguudsiiyanahay xaaraan nacaanahay xalaalquudataanahay xeer ilaalintaanahay xilliyada iftiimiyo xidigaha dayaanahay xaniyo beentiraanahay madguudsiiyanahay عنها